ku sixiliyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran gobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees qarsaday biyogal webi goor laysku daray lama kala gato kala mana durmaan gunti maha habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo sibdi ay baxayso axad ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha koowaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka qodobada barnaamijka xog waraysi aad caawa ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta maamulka galmudug ayaa dagaal qaatay ku dhowaad shan saacadood kula galay xubna ka tirsan al-shabaab deegaano hoos yimaada degmada xaradheere ee gobolka mudug iyadoo khasaare xoogan uu ka dhashay dagaalkaasi waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan isgoyska holwadaag magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay fal argagax leh iyadoo wiil moota bajaajle ah lagu dilay hooyadiisa horteeda sida ay sheegeen goobjoogayaal ku sugan halkaasi waxaana sidoo kale booliiska soomaaliya oo ka warbixiyey ay sheegeen inay xireen dhammaan askartii ku sugnayd isgoyska holwadaag kadib mashaqada bannaanbaxyo dhacay oo khasaare kale uu ka dhashay darteed waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan maamulka degmada maxaas ayaa awaamir culus ku soo rogay xaasaska iyo carruurta xubnaha ka tirsan al-shabaab ee ku sugan gudaha magaalada maxaas ee gobolka hiiraan haddaba waxaan eegi doonnaa waxa ay ku qotomaan amaradaas ka soo baxay maamulka qofkii shabaaba amba ilmihii shabaab iyo islaantii shabaab saddex beryo muddahay haastaa marka horeeto amba shabaab ha u kacaano ama magaalo kaleoo laga ongolaya ha aadaano saddex beryo kadib waa xirayna anaga waana masaafuroynayno waxaa sidoo kale caawa barnaamijkeena ku dhegaysan doontaan shacabka ku dhaqan xaafadda tabeellaha waxa ay wajahayaan amni darro waxaana ay kala kulmayaan ciidanka dowladda iyo kooxo hubaysan oo burcada ah sida ay sheegeen warbixin ku saabsan ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo korro intaan barnaamijka ku guda jirno ayaad ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah gabagabadana waxaad ku maqli doontaan నిమ్మలో ఉదయం మా పేరు మనకు సిరిగేరు నిమ్మలో ఉదయం మా పేరు మనకు సిరిగేరు మోహి బర్బార్తేను వేసయ పరాశ్మా dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan mar kale iyo barnaamijka xog waraysi ee idaacadda kulmiye qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabta waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro

markale kulan wacan saaxiibayaal aynu ku bilownae dagaal socday muddo saacado ah ayaa waxa uu dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiista maamulka galmudug oo dhinac ah iyo xubna ka tirsan al-shabaab dagaalkaas waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray waxaana sidoo kale dagaalka oo saacado uu socday ay ciidamada dowladda sheegeen in ay ka qabsadeen deegaanadii lagu dagaalamay deegaanka jawla iyo sidoo kale degmada xaredheere inta u dhexeysa deegaano markaa ku yaala ayuu dagaalkan si toosa ah uga dhacay waxaana eh, ku sugan waqtigan la joogo ciidamada dowladda sida uu ii xaqiijiyey guddoomiyaha degmada xaredheere kaasi oo goor dhow aan la hadlay maxamed yuusuf kulmiye guddoomiyaha degmada xaradheere ayaa wax ka weydiiyey khasaaraha soo kala gaaray labada dhinac waxaana uu ii sheegay in jeb xooggan ay u geysteen xubnahii ka tirsanaa al-shabaab dhankoodana khasaaraha uu soo gaaray ay dhaawacyo oo kaliya ay yihiin sidoo kale ciidamada dowladda inay ku sugan yihin ayuu ii sheegay arrimo kale oo ku saabsan dhanka horumarada degmada xaradheere oo muddo al-shabaab ay gacanta ku hayeen ayaa sidoo kale wax ka weydiiyey waa dhowaa ah, walaal khawaarijta horta laba meelood ayaan ka kaana maanta waana jabeen runtii daawacoodii iyo wixii laga dilay intaba xataa waa awoodi kari waayeen inay qaataan waana lagu daba jiraa insha allahu tacaala meesha galaanana ka dabageli hadii haddii ilaahila dagaalka goorma ayuu bilowday dagaalka waxaa bilowday barqarnimadii maanta insha allahu waana inta hartana waa dabar jari doonaa meeshay galaan nooga dabageli doonaa waa bacsanayna insha allah imise saacadood oo marka idinku qaatay dagaalka aada la gasheen kooxda dagaalku waxaa nagu qaatay um, saacado badan laakiin ilaahay subxaana watacaala waa naga guuleeyey um, hal shaksi xataa nagama shadiidin aya laakiin waa baabiinay um, toban saaco galabnimoona istaagay waana waana kala fadhadeen duurkaana lagu daba jiraa insha allah halka uu dagaalku ka dhacay manoo sheegi kartaa dagaalku wuxuu ka dhacay meel layiraahdo deegaan horteeda oo layiraahdo dambas iyo dabdheere meel layiraahdo dalkaas iyo tiran saddex goobood laga qabsada adag waa gartay marka meshay galaan waa ka dabageli doonaa insha allah taala kamana hari doona hadii leeda deegaanadan u dagaaladu ay ka dhaca ma noo sheegi kartaa deegmada xaradheere halka ay kaga beegan yihiin iyo sidoo kale dad waxaa dhegaysanaya barnaamijka aan ogeyn aqoonna u lahayn sawir guud ma naga siin kartaa deegaamadu dhinaca galbeedkay ugu beegan yihiin degmada xaradheere jawle iyo waxay u dhexeysaa xaradheere meeshaasna waa meel baadiyaha ku tilmaamayo dambas iyo dabdheere iyo diiranle saddexaas meelood ayaa laga bixiyey waana lagu daban jiraa haddii ila yihahdo meeshay galaanaana ka dabadali doona hadii ila yihahdo khasaaro marka aada gaarsiiseen ma jiraa mase noo sheegi kartaa inta uu loo egyahay afar baabuurna cadowga waa lagu gubay khasaarahana ah. runtii waxaa la dhigi karaa qiyaastii markaan qiyaas ahaan kuu siiyo afartan shan meesha uga carareen dhaawacyo badanna waa laga hayaa waana ku dari jirnaa haddii ilahira waa gartay idinka dhankiina maxaa idin soo gaaray marka hal askari oo wax naga soo gaareen ma jiraan afar wiilaa askariyaa naga dhaawacantay wax dhimashaana ma jiraan maxaa ku caddayn kartaa marka in dhaawacyo afar ah keliya idin soo gaareen dhanka al-shabaabna aad markaa u geysateen jab xoogan oo afartameeyo ay ka carareen ayaad sheegaysaa de walaalo meesha dee wax qadafu kama shaqeeyaan saxaafadda inaad joogna inaad joogto aaday u fiicneed laakiin dee anaa ku caddaynay waa gartay hadda goobihii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada dawladdaa ku sugan dowlada eh, kuwa statka galmudug ciidamada daraawisha galmudug iyo ciidamada xooga dalka kusoo waayahay eh, dagaalada aad kula jirtaan kooxda maxaa qorshaha idinkaga degsan in laga sifeeyo dhammaan galguduud iyo mudug inta ay ka joogaan dowladaba galmudug inta ay ka joogaan inaan ka sifeeno ayaa naga degsan mhm. kadibna dee aan u jihaysana meel walba ay kusugan inaan ka sifeeno insha allah eh, deegaanada gacanta maamulka ka maqan intay la egyihiin ilaa iyo hadda inta la xisaabiyey oo ay al-shabaab ku sugan yihiin waxay jecel yihiin ka maqan deegaanka jawle dumaaye dabagalo galhareeri garawlo xuseen dheere arbuur intaas ayaa naga maqan intaasna sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rajeynaa insha allah inaan waa yahay maamulka degmada u magacaaban xaradheere ayaa tahay degmadaada qorshayaal ma ka dadkii deegaankas ma ku soo noqdeen gudoomiye dadku waa ah, soo bilowdeen waana kusoo laabteen waxaana nooga degsan insha allahu inaan si hagaagsan oo maamul wanaagsan ah oo dadku runtii cadayda iyo adiniyada intaba inaan ka dhisno mudada ay muddo badan ay cadawgu ragaadiyeen oo saddex iyo toban sano iyo abaf ay joogaan dalka inaan dowri aan caqiidadana ka dhisno oo duniyadana aan barno intaas ayaan insha allah ka hirgeli doonaa ugu horaantii waxaa ugu waaweyn ee dhanka horumarka ah ee ka maqan degmada hal iyo laba hadaad noo sheegi karto walaalow magaalada horumar badanaa ka maqan waad dareemi kartaa magaalo saddex toban sano ay haysteen cadowgu waa magaalo duntay dhir badan ee ka baxday milicdii magaalada maqan adeegii caafimaadkaa maqan iskuulkii waxbarashada burbursan caasimad la-aanaa jirto dadku abaaro badanaa isugu xigsaday waxay u baahan yihiin dadkan in loo gargaaro lagana samato bixiyo xaaladda ay ku sugan yihiin dhanka maamulka ma idinka caawiyeen waxyaabaha ku saabsan arrinkaas gurmadku insha allahu tacaala soo aadan inuu soo gaaraan rajaheyno haddii la yidhaahdo ugu dambeyntii hadalkaaga maxaa kusoo gabagabeynaysaa waxaan kusoo doongadaynayaa horta dee eh, ummadda soomaaliyeed inay dadkan abaaro daashadeen ay usoo gargaaraan iyo hay-adaha gargaarka samafalka ehm, waxaan inta kale aan baaq u diraa wiilasha dhalinyarada ah ee eh, lasoo qalday ehm, hal fursad ay haystaan fursadda ay haystaanna waxay tahay inay isi soo dhiibaan ehm, fursad dambana ma heli doonaan xabado hadday bilaabato wax fursadaba ma jirto intaysan xabada bilaabin inay isi soo dhiibaan intaasaan ugu baaqaya maxamed yuusuf kulmiye gudoomiyaha degmada xaradheere ayuu waxa iga warbixinayay dagaal maanta ka dhacay degmada xaradheere deegaana hoos yimaado oo ay la galeen xubno ka tirsan al-shabaab markana isgoyska degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay fal argagax leh waxaana la dilay wiil mooto bajaajla ahaa sida ay dadku sheegeenna waxaa mootadiisa saaraa marka uu falkan dhacayay hooyadiis iyo walaashiis iyadoona meydka marxuumka in muddaah uu meesha yilay dadka meesha ka agdhowaa ayaa dibadbaxyo dhigay gaar ahaan ee dhallinyarada mootobajaajta ku shaqaysata waxaana banaanbixii uu xoogaystay sidoo kalena ay ka qayb galeen dad shacabahoo goobta joogay ay dhalisay in khasaare xoogan oo intaasi ka badan uu ka dhasho dhallinyarada banaanbaxa dhigaysay ayaa askarta dhagax u adeegsaday askarta oo rasaas furtana waxaa markaa soo gaaray sidoo kale amaba ee eh, dhimasho kale ay dhalisay xabadihii ay rideen iyadoo uu ku dhintay nin hoomeylo ahaa iyo wiil kale oo ahaa darawal mooto bajaaj isaguna booliiska soomaaliya oo arrinkan ka warbixiyey ayaa sheegay inay xireen dhammaan askartii ku sugnayd kontaroolka iskoyska degmada holwadaag iyadoona ay sheegeen in baaritaano ay ka socdaan amaba ay ku wadaan ciidamadii ee eh, ku sugnaa halkaasi ninka dilkaasi ku kacay iyo sidoo kale xubnaha kale ee dilkaasi ka dambeeyana cadaaladda la waafajin doono balse dadka shacabka ah looga baahan yahay in aysan dhalin buuq iyo sawaxan iyo waxyaabo amni darrada qayb ka noqon kara kuwaasi oo ay markaa dadka shacabka marka ay banaanbaxyada dhigayaan markii falal noocaana ay dhacaan oo ay geystaan dibadbaxyo rabshado wata ay ku burburiyaan goobo ganacsi iyo sidoo kale dhaawacyo kale oo horana ay gaarsiiyaan dad aan waxba galabsan iyo askartii ku sugnayd ee amniga sugaysay waa taliyaha booliiska qaybta guud ee gobolka banaadir macalin mahdi ayaa ka warbixiyey falka kadib waxaana uu sheegay inay xiran yihiin askartii ku sugneyd ayna booliiska u taagan yihiin sugidda ammaanka dhacadii ka dhacday saakay saldhigga holwadaag abara ah laba saaca subaxnimo uu ku dhintay allaha u naxariistay maxamed cabdisalaan awalan waxaan uga taxsiinaynaa eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeed ee asxaabtiisii ina lilah wa inna ilayhim raajicuun allaha u naxariista walaalkan gacanka xaq daran ayaa dishay geeridiisa kadib waxaan soo gaarna meesha dhammaan ciidamadii joogay ee ku sugnaa meeshaas waa la xiray waxaana lagu bilaabay baaris si loo gaaro cadaaladda loogana guun gaaro ciddii dishay insha allahu tacaalaa sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana loo heli doonaa u soo caddaa doontaa dembiilihii falkaas ku kacay sharciga ayaana la horgeyn doonaa dhammaan ciidamada ammaanka ee ka howlgala gobolka banaadirna waxaan gaarsiiyeynaa shacabka soomaaliyeed waxaa la idiin diray inaad ilaalisaan naftooda sharaftooda xoolahooda iyo karaamadooda waxaan idin farayaa inaad shacabka badbaadisaan oo ka shaqaydaan badbaadadooda hase yeeshee aadnan ku ciyaarin oo aadnan sida maanta dhacdoo kale aysan dhicin hana ogaadaana cid kasta oo gobolka banaadir wax ku disha caasimadda cidday doonta ahaato lagama hari doono sharcigaa lala tiigsan doonaa kuwa hore u geystay oo maqanoo duurka ku maqanna waa lasoo qabanaa kuwa hadda lasoo qabtay oo garsugayaashaana waa la xukumaa maxkamadda la geyn doonaa shacabka soomaaliyeedna waa la wadaagi doonaa ha la ogaado qof muwaadin soomaaliyeed inta la dilo oo la iska taga ama la dhuunto ama loo marmarsiyoodo oo aan laga daba tegin waa ay dhammaatay qof kasta oo qof dila meeshuu adduunka ka tago waa laga soo qabanaa ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo hay-adaha ammaanku waxay u taagan yihiin inay sharciga horgeeyaan inay marka hore difaacaan ummadda soomaaliyeed haddii wax dhacaan haday dhacaanna inay ka daba tagaanoo soo qabtaan ummaddan dhib waxaa ugu filan nimanka cadowga ah oo khawaarijta dhib kale uma laabtaan ciidanka mar kale iyo mar kale waxaan mar kale iyo mar kale waxaan kula dardaarmaa inay joojiyaan Ah, qoryaha ay ku caalinahayaan iyo handadaadda ay shacabka u geysanayaan shacabka inaad ammaankooda sugtaan laynkugu talagala laynkuguma talagelin inaad danihiinna ka fushataan ama aad si kas kama iyo kasmidna inaad u dishaan cadowga ayaa qoryaha u sidataan cadowga ayaa lagu talagala inaad ku qabataan iyo burcadda iyo tuugada iyo waxa lahalmaala baa idinma dirin dadka birmageyada oo shacabka oo shaqaysanaya inaad dishaan mar kale waxaan u taxsiyeynayaa hooyo maryan nuur faarax oo maanta aan la kulmay iyo wiilka aabbihiis cabdisalaan oo asagana aan la kulmay mar kalean miidiya uga taxsiyeynaya nabadoonnadii sharafta lahaa mar kalean inkuga taxsiyeynaya inna lilah wainaa ilayhim raajicuun allah u naxariisto sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan sharciga horgey doonaa dembiilihii dembigaas galay insha allahu tacaala shacabka soomaaliyeed ha ku degaan inay xiran yihiin dadkii ciidankii ka howlgalaya meeshaas dhammaantood in la xeray xiran yihiin baaristuna ay socoto qofkii falkaas geystana sharciga la wadaagi doono oo la horgeyn doono maxkamadda maxkamadda awoodda u leh insha allahu tacaala bulshadan aan la wadaagi doona intaas kadib waxaan raacsanayaa haddii infan ay wax dhacaan dadka banaanbaxa samaynaya ee inta banaanbaxa ee banaanbaxa samaynaya ee dhibka intaa ka badan geysanaya waxaan kula dardaarmaynaa bulshada isbishali nimanka walaalaheena oo ganacsatada oo bajaajlayda oo milkiilayaasha iyo kuwa darawalladaaba hadday wax dhacaan macnaheeda maahan inaad guryaha gubtaan ma ahan inaad eh, maaragtay hantida mudda jebisaan ma ahan inaad khasaarihii khasaare ka badan inaad keentaan waa laga tegay dalka sharci iyo kala dambayna ka jirta cid kasta oo isku ardayda inta wax dhacaan inay inay marxaladii iyo ammaankii faraha inay ka baxdo ka shaqayso sharcigaa lala tigsana waa dembiile midka wax dilaayo waxmama dhaamo qofka raba markay wax dhacaan inuu inta rabsho sameeyo dad kale ay ku dhintaan oo baabuur la burburiyo oo dhib kale u yimaado waa uga digaynaa bulshada dhaqan ah waxaa la bartay in miidiya la istaago in maaragta wax la jajabsho in guryaha islaameed la jabsho in laamiga la xiro iskuulka la joojiyo ardayga waxbaranaya waxbarashada laga joojiyo hooyadii caafimaadka u socoto la joojiyo in dhibkii dhib ka badan in la keena ma aqbalayno waa u digaynaa maanta kabacdiisa soo laaban kuwa hadda gacanta lagu hayana sharcigaa la horgeynaya waa u sheegaynaa qof kasta oo tabashaqaba dowladda waxaa u furan maxkamadaha furan garsoorka ha aado qof wadda xero karaa uma jiro kuwo kaloo wadooyin xersasaaka waa jireen waan u maraynaya miidiyaha lama aqbalaayo in waddo la xerto oo dhagxaan oo maaragtay hantida ummadda la burburiyo oo laamiga la gubo wakhtiga oo lagu baxshay oo la dhisay la gubo cid laga ma jirto qofkii dacwad qaba maxkamadda ha aado garsoor kaa furan ha aado laakiin cid laga yeelaayo salgida buliiska ha tago cid laga yeelaayo ma jirta haba yaraatee inuu si macno darro ah hantidii dadka iyo dadka inuu ku ciyaaro laga yeelaayo ma jirto ha ogsoonadaano qof kasta oo sameeya sharcigaa lala tigsanaa waxbaa dhacay waa bannaan baxay waxaan gubay maaragtay eh, derbiyaan jabshay gaarigaan gubay laamiyaan gubay taayiraan gubay cidna laga yeelaya ma jirto sharcigaa lala tigsan doonaa annagaa u taagan badqabka ummadda inaan ilaalino annagaa u taagan hameen iyo maalin oo tuutaa u sidana inaan ilaalino wixii qaldamana inaan ka daba tagna diyaar u ah bulshadana u caddaynayna hase yeeshee waxaa la rabaa inaan qalad inaan qalad lagu sixin waa mahadsantihiin salla mubaarak taliyaha booliiska ee qeybta guud ee gobolka banaadir macali mahdi ayuu ahaa oo ka warbixinayay falal amni darro amaba dilal maanta ka dhacay iskayska howlwadaag ee gobolka banaadir gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawaada guracan markana saaxiibayaal haddii aynu eegno maamulka degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa waa meel culus ku soo rogay haasaska iyo caruurta xubnaha ka tirsan al-shabaab ee ku sugan degmadaas waxaana ay sheegeen in muddo saddex maalin ah fursad ay u haystaan inay uga baxaan degmada maxaas halkaasi oo qaraxyo xoogan ay al-shabaab ku weerareen kuwaasi oo khasaaro xoogan gaarsiiyey dad shacab ah iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan dowladda waxaana gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo maanta hadlaya uu sheegay in ay awaamiirtaasi ciddii aan qaadan waxa ay kala kulanto markaa ay sharciga kula tiigsan doonaan ayna sidoo kale soo xirxiri doonaan xubno ka tirsan al-shabaab ayaa uu sheegay in ay ka fakadeen kadib falal amni darro oo ay ka geysteen gudaha degmada kadibna sidoo kale ay baxsadeen waxaa sidoo kale jira sida uu sheegay in xubno weli ay ku sugan yihiin gudaha degmada kuwaasi oo ka shaqeynaya falan amni darro ciidamada nabad ilaalinta soomaaliya ah markaa joogo ee atmis ayuu markaa aada ugu mahad celiyey iyo sidoo kale ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa dowladda qofkii shabaaba ah, amba ilmihii shabaab iyo islaantii shabaab saddex beriyo muddahay haystaa marka horeeto amba shabaab ha u kacaano amba magaalo kaleoo laga ongolaya ha aadaano saddex beri kadib waa xirayna anaga dhammaan bulshada eh, maxaasaad waa salaamay salaam dabadeed warramo yaroo amnigaaan ka hadli rabaa eh, amniga waayahan waa la socotiinoo arrimo kala bedelanaa ka jiray oo qaraxyoa magaalada ka dhacay dhibaatooyin kalea ka dhacay waxay dhintana allah u naxariisto waxay dhaawacana hallaha caafiyo waxa soo horey midda amniga wuxuu ka dabatag iyo ka hortagay leeyahay ka dabatag aan wadna hadda amniga ciidamada Amazon waa arkaan ciidanka Soomaaliyeed waa arkaan waa joogan waxaan ku heshiino isla garanay 3 saac kadib inuu wax gaadiid uuna dhaqaaqi karo baabuurkii la yara 3 saac kadib waa xaalada laga qaadanaya wadooyin badanaa magaalada ku furay wadooyin badanaa kala duwanaa soo galay wadada beledweyne ka timaada koontaroolkaas yaala amarson iyo ciidanka dawladda joogaan oo milatariga joogaan wadda ahaynoo lagu soo geli karaana ma jira laga bilaabo saacaddaas amar duulle ka soo baxo wax waddahoo kale lagu soo geli karo meeshuu ka imaana ka imaadee saddex saac kadib qof dhaawac wada oo istaal u socda amba arrin kaleo burontiis ka horsa waa soo wici karaa laakiin baawur layraa koontaroolka baawurta la dhigana ayadana amaraa ka baxa ma la dhigan kara lama keensan karo baadiyahaasaa la dhigan karaa amba wakhtiga intuu ka dhacay magaaladu soo geli karaa eh, taas waa taas waxaa soo horay eh, ciidanka amason maanta waxay nagu wareejinayaan alaab ay dadkii ku wareejinayaan aaday u mahadsan yihiin alaabtaas waxay ka kooban tahay teendhooyin bustooyin sijaayado eh, go'yaal waxyaalo kala duwanay ku wareejinayaan waxay ku wareejinayaan maxaasoo dhan ma aha dadkii guryuhu ka gubteen waa waxaan ku wareejinaynaa afarta xaafadood gudoomiyayaasha afarta xaafadood aan alaabtaas ku wareejinaynaa waxay soo qoraan waa fadhiisaan waxay soo qoraan dadkii guryuhu ka gubtaana waxaas loo qaybinaya oo guri ka gubta ma ahan dukaan dukaan lama hugto dukaan waa iska kaalmo kaleeto dad wal muslim waa loo dhistaan goobaynaa laakiin guri lagu hoyanayo eriyadaas waxay ka dhacay teendhooyinkaas iyo bustooyinkaas iyo sijaayadahaas intaasay u qaybanaan ama soonna aaday u mahadsan tahay waxay heli kartay noo keentay waxbaa nagama hakran muslimkii kaleona kaalmayna meeshuu jooga ha jooga ambas eh, dadkii kaleoo bini'aadamah oo bini'aadnimo noo kaalmayna dadkaasu kaalmayna ayagana waa furan yahay dadaa bannaan jooga dadaa ceyrtaabay dadaan bac dhisa karaninke bac dadaa dhisa karaninke marka nabakaasna aaday u mahadsan yihin waa noo soo gurmadeen wax weyna noo qabtaan waxay heli karaanana siiyaan wax ku filanna maahan waxaan rabaa eh, madda ciidamada oo amniga ama soomaalida umahadsantaa madda ciidamada markan aan ku soo celinaya dadku sidii hore yuuna warka moodin xaaladaa lagu jiraa xaaladda lagu jiro dad xayawaan ma tihiinoo dad ilaahay aqlaysayaa tihiin waa fahmi kartiin qof kastaba arrimaha barabagaanka aaday noo dhimanaya maha magaalada waa la qaxinay magaalada waa la kicinay ama soonaas wax soo sheegtay ama soo waata hadday hadda qarax soo aragtay ayadu qofkii barabagaan lagu qabta oo shabaabaa sidaas yiriila dadaa yidhi shabaabaa na soo waca dadaa amazon been ka sheego yidhi eh, amazona roborset oo qaraxa aragtay tiri arrintaasu qalad wa tilaabo qof hadda xidhan ma jiro saaka waxaa xidhanoo la goobayo lagu raad jooga qofkii qaraxaas ka shaqeeyey dadna waa fakaye waa ognaha qaraxaas ka shaqeeyey kii eh, qaybna waa baaraynaa hadduu lu yidhaa haddii dadka ku dhex dhiman yihiin waa la soo qabanayaa baaritaanku waa socdo ma dhammaan Eh, hadday xeran yihiin haddana waa la baaraya laba jorba baaritaanay tegaysa nin fakada intaan ahayn waa la baaraya gudoomiyaha degmada maxaas ayuu ahaa oo ka warbixinayey xubno ka tirsan al-shabaab oo sida uu sheegay ku dhuumaalaysanaya gudaha degmadaas iyo weliba xaasaskiiyo caruurta xubnahaasi oo uu uga digay in ay muddo cayiman ay uga baxaan oo saddex maalin ah gudaha magaalada maxaas ee gobolka hiiraan muumin maxamed xalane

geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garis gabagabada barnaamijkeena xog waraysi ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona oo idinkaga imaanayaa qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaan sii gaaraynaa markaan se waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney gabay anigiiyo abwaan kale aan ku dhafarnay oo dhirir badan baan hayaaye maanta aniga keligay dhegayst arrankoolow beriga waxaa soo wadaa meged badana war cabdullow ha iga dhexgeline dad balaaya qaadoo hunguri nahaye bes intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dheregne aryaa dhulku ha kula xadreeya waa laysku haystaa dhulkan qodina ma kartide dad balaaya xabadu xabadulaysayaan nahay war meel runtinaho waalmeelbiyaal hungurijeeyaleeri hayahee madeeyow jeey miyaad haddana beriga warka iiga dhartay war soomaali allaha badbaadiyo balaayadana allah ka qabto laakiin waxaa la yidhi ummad aan danteed garan darxumo kama baxdo war kalemaanay wax sanaa ilaahay laga rajeeyaaye dalkoo nabadoo dawladnimiya sharaf lagu damaashaado oo diintiya sharciga lagu dhaqmiya duugga dhaxalkeenna nabaddiidkii baasiya dulmigii jeer la dabargooyey midnimana dadkaygii hantaan daaqad ka arkaay war waxaa la yidhi gurigaaga iyo kuwa geesaha oo kula gudboon gacalkaaga deris yuugabaad ka dhigan oo galaafanina ruux soo galiya garan waa ka eg war asgari kastoo shacabka dhibaato u geysta garanwaagiibuu gacan siinayaa war shabaab lama garan weyne maxaa loo gambanayaa waa su'aal gedmada maxaa lagu gartaa ninka goobayow hadduu kaa gedmaday gafuur duuban iyo il guluus ahaa cadow lagu gartaa war nabayaanu waxaan la yaabanahay ciidanka shacabka beegsada talow yay u shaqeeyaan warwar ma haysiine ardaydii sanadkii dhowaa dugsiyada sare ka soo baxday mid ka mid ah ayaa masar waxbarasho ka helay kadib nin masaari ahaa wuxuu weydiiyey keefi ashaab oo uula jeedo wiilka dhallinyarada oo xaaladaa warkaada ka warran ninkiina inta isku naxay oo wuxuu ku jawaabay war shabaab kama warami karo wargooyin waxba ma ogdiine kiristiyaano rulaada shabaab uu la ciyaaray arrinbaw isaguona kuwii xumay masfara gishte wah may usuu ku faylahaayay war markaasoo kale danab inay aragtaa fiicneed war ninse inay soo sheegtaa ka horraysa war haddaba sow lagama yaabo inay iyagu soo arkeen wargooyin waad falan tihiine kooxda alnasri ee urulaadda ku biiray iyo kooxda al-shabaab ee sacuudiga ka dhisan baa wada ciyaaray soo sheegis nooma baahnoo dishaashadaha caalamka o dhan baa laga daawanaya badanayey oo shabaabka soomaaliya dadka ku qalaya sacuudiga naadi sbortis dheele miyuu ka yahay war hadda ka hor nin reer dhagax buura waxaa loo diray inuu soo basaaso ururka al-itixaad beriga etoobiya la dagaalamaysay kadibna wuxuu daawaday tiifi afka carabiga ku hadlaya oo ka sheekaynaya itixaadkii midowda soofiyeti kadibna intuu yaabay ayuu yidhi aga awowgood la gubtiro badana ruushna ma joogaan wardoona ingaboosow adiga laftaadaan war hayne ruushka iyo yukrain luqunta iskula jiraan waxaana ka bilowday baa la yidhi tartankii taangiyada waxaa kaloo ka soo baxay calooshoodu shaqaystayaal aan ka gebanaynin meeshii loo diro marka hedegaaina kaanaan shaqo tagne warnamiyaw dambuuto daabjiidasaleeray gamadagii yukraynshani walgiibiyey aryaadhaha war ma haysina beriga iskooska degmada howlwadaad bannaanbax beryaha aan laga reestayaa ka bilowday mutaqarasi maa lagu diidan yahay war taayiro la shiday haddaad aragto dhib baa jira war weli reer laascaanood taayiradii ma shidaan mase waa iska daayeen kalmaan cali koore shalay jimcihii isagoo lugaynayuu sawirra ku soo galay warorta kalamaaney bannaanbaxa ka socda london iyo kan howlwadaag maanta ka dhacay maxaa isku soo beegay aryadhaha anigu london idiinma sheegina dad falanaad tihiine beriga wiil bajaaj wataa askari ku dilay iskooska howlwadaag hooyadiis iyo walaashiisowna bajaajta ku siday kadibna dadka goobjooga ayaa iyo camashoodayo xanaaqayaa bannaanbax sameeya kadibna ka daroo dibi dhalaa ciidankii ka dhigeenoo lama kaleyba ku dileen cabdulow ma la soo qabta askartii falkaa geysatay aryaadhaha kuwaasoon lasoo qaban horta wax la aqbali kara ma ahan laakiin haddaan la soo qaban waa uun hubaa in la dhihi doono waa lagu daba jiraa war askarta dishay bajaajilayaasha ma waxaa u daarnayd daaqadda xidhan fur soo deg maarkeedka meeshaada istaag bajaajlaha bartiisa ku celi bacbac ka sii war mushkiladda soomaalida haysata waxaa ugu weyn askari shacabku ilaalin lahaa dilaya war howlwadaha keliya maaha meesha dhibaatadu ka jirtee degmada garasbaaley shacabkii waa cabanayaan waxayna dhaheen maalin kasta dadka waa la dilaa waxna layskama weydiiyo askar iyo maleeshiya tuuta gashatayaana eber ka dhigay isbaarooyinna waa u sii dheer yihiin kuwa jidka marayana xabad ay ku furtaan dharkeelle iyo wadajirna afduubaa laga sheegaayey war xaafadda tarabuunka degmada hadan war kow iyo labaatankii oktoobar miyaa lagu xusay war maalinta dhallinyaradu waa shan iyo tobanka mey war siddeedda maarso wax ma ogidina waa qoondada haweenka aryaadhaha aniga tarabuun waxaa iigu dambaysa bannaanbixin la yidhi adisababaa adigu soo dukaha ciidda abwaanguurana waa tuu ka gebyaayey wareedhahayo warka waa iga dhex gasheene tarabuunku meelaha amnidarrada looga cawdow ka mid ahaa war calaa kulli xaal askari kasta oo shacabka dhib shabaab uu u daneeyey ciidankiime ma dadku cunay maku cadowgiyo cito maagtaba uu ka celila ayuu cirib jaray aboowe wareerbay arinteennu joogtaa war kalamaanay waxaa la yidhi booliska iyo bulshadu waysu baahan yihin war idinkoon isdaalin horaa waxaa loo yidhi booliska afrikaanka waxaa la baraa sida wax loo toogto booliska carabta waxaa la baraa sida wax loo cuno booliska reer galbeedkana waxaa la baraa sida wax loo jeebeeyo marka ha shaqaystaane kalexda wargoonhayn booliska hindigu ah. markay wax dhacaan kadib bay yimaadaan war booliska bulshada baahanta kan baabi'iyaw meekan badbaadiyaw laakiin waxaan caqliga bilowaadmigaba ku jirin dadka in xabad lagu kacsho xabadna lagu dejiyo war horaa waxaa loo yidhi xabadu xal maahane sidee xeega lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan war calaa kulli xaal adinkoon isdaalin askartii hore dilaalka foosha xun u geysatay waa ti gacanta lagu soo dhigay toogashana lagu xakumay marka maanta kuwa weli dariiqii ku socda see ugu dhiiradeen ma garan waayeen dariiqiya adinkana laydin marinayaa sharciga ahaa war kuwii hore waa la xukumayo weli lama toogan war nin toogasho lagu xukumay waa dhintaye ma waxaan welwalahaynba u hadhay war ninkii sameeyey qoriga ak fortiamanee soomaali ali bar ka qaba kalaashnifog ee raashiya u dhashay markuu yaraa wuxuu ahaa sabool kiina isagoo taajir ah u geeriyooday war kalaashnikoofoo la weyddiiyey qorigaad samaysay dad badan buu laayeeye maka ka murugootaa wuxuu isku difaacay waxaa dembiga leh qofkii qasnaad rasaas ku gurtay kadibna qoriga ku xirtay kadibna cabbeeyey kabacdi ammaanka u furay qof ku jeediyey dabadeedna riishadda qabtay weliba laba taynbay way leedahay ee u dhammaystiray kadibna ku dilay sababtoo ah intaasoo habraac baan u sameeyey buu yidhi aryadhaha ma ah ka kitaabka kor baryeer ambaha ka hoos mariyeen nimankiina baadiidahay nacab nuuxuusaayay naqdeen nimankiina baadiidahay nacab nuuxuusayay naqdeen warkalamaaney tala loo soo jeeyey ciidanka lagu dheelmado waxay leedahay kow ciidanka deegaanka waa inay difaac ka galaan halkii kiilomitir meel ka baxsan magaalada cadowga laga qabsaday weliba dhifaysyo kala fogfog meelaha laisdhihi karo al-shabaab way ka soo weerari karaan labo haddii ay jirto magaalo u dhow magaalada la xureeyey taasoo ay shabaab ku sugan yihiin waa in ciidanka aysan midda la xureeyey ku ekaanin oo dagaal qaadaan haddii kale beddelkeed cadowga ayaa isu soo aruursanaya goobtaasi saddex waa in ciidanka laga mamnuucaa balwadda uu ugu horreeya qaadka kaasi oo keena dhafar xilliga hore habeenkii ah iyo jiif waa berigii ah afar waa inaysan gawaarida dagaalka hal gob laiskugu geynin taasi oo keenta in gawaarida hal meel ku gubtaan gurmad la'aanna ay dhacdo shan xerada ciidanka waa in laga ilaaliyo shacab wax xog ah ka gudbiya lix meesha ciidanku degan yahay waa in ilaalo fog dhinac weliba ka jirtaa toddoba xerada ciidanka waa inay ku wareegsan yihiin godada aysan baabuurta ka soo gudbi karin oo xerada ka fog sideed waa in ciidanka laga mamnuuca ah loo yaqaan smartfoniska ee mar waliba ay ku mashquulsan yihiin war intaasoo talaa hadday diidaan naftooduna ma noola dadkay difaaciyeenna ma noola naw war waa idinka talooyinka bixinayee gormay kalamaan khubarada milatari noqot war intaasoo talaa hadday diidaan mid kalaan ugu sii daraynaaye difaaca ugu wanaagsani waa weerarka aqligii wanaagsani italiinuu ka roon yahay baleego baleego u fiirsan war kalemaanay war ma haysiine jubbaland gulufkii xoraynta dalku waa ka bilaabatay maantana waxaa la sheegay inay qabsadeen deegaanka janaay cabdalle degmada jamhamana kaabigay u saaran yihiinaa layidhi hadda war ma haysiine mar dhow waxaan rajaynayaa inaad maqashiin awowgoodla gubkii bu'aale eegga waa kala wareegna adduunyadu wareeriyo walwal iyo dhibaatiyo alla waya badanaaye war waxaad ka tagtay waxaad ku samiirtaa wixii muuqda waa qabo wahay waa tanoo kale aryaadaha war hee ma haysiine ra'iisul wasaarihii ingiriiska waa la ganaaxayaa la yidhi cabdullo war ma haysine boris johnson oo ah kii la yidhi habraacyadii koronafayraska ku xadgudbay xilkiisana saas ku waayey wargooyin ra'iisul wasaare xamse sharci ma jabin lamana ganaaxi karo aryaadaha warka iga dhex gelina ra'iisul wasaaraha ingiriiska rashiid sunaaq waxaa la yidhi baabuurka isagoo iska saaranoo suunkiiba xire inaa la arkay kadibna shan boqol oo bawnaa lagu ganaaxaa la yidhi hadda inuu iska bixi karaan u malayha war qolada wasaare ganaaxday ma falan yihiin xoog badana war horaa waxaa u maqli jiray abkay doolli dilow qof nool maasu daahaa war raysul wasaaraha waxaa la waa hindi afrika ka yimide ama qabyaalad loo ganaax war handiilan waxaad gudbay muw idaacadahanka cawdo war war mahaysiine kalamaanay gabadhii raysul wasaaraha niyuuslaan ahayd oo markii muslimiinta masaajidka lagu weeraray tii la ogaa dhigtay maanta waa iscasishe naftarkayga oo soomaaliya joogaana ka xumaaday oo maqraabaa tihiin waranu gabadhaa waxaan ku xasuustaa iyadoo cunugeeda xambaarsan bay ka qayb gashay shiirkii qaramada midoobay kadibna iyadoo miiska fadhida ilmi yaraa ooye innagana gabadha agaasime laga dhigo ilmaheeda markaasaa ugu dambaysa odagana warkii haba sheegin aga wargooyina wadla gubku gabadha mamuushin bay ka keeneen muswakaedeena aryaanaha ma maamul goboleedyad yaa kula shaqaymay aragno war maanay dad falanaa tihiine gabadhu iyadoo ooyaysay iscasishay yaa xaal lagu dhifta gabar ooysay waa xaal war wax laydinma sheegi karee waxay tidhi qoyskaygii ayaan firaaqa u waayey shaqadii qarankana ma diici karo haddaan isku wadi waayey waa ka tanaasulay waana iscasilay hayehe qaranka miyay qoyskeedii ka dooratay warwaagii new zealand masaajidka ninka dadka badan ku laayay ee ra'iisul wasaaraha hadda iscasishay naxariis badan muujisay abwaanguuro ka gabyay wuxuu yidhi aadmiga adduunyada ku nool kala aqlaaqroone caqli iyo aqoon kala fogoo kala ammaan badane axmaq aan waxgaran baa jiro oo aragti dheerayne doonal aynigiisiyo ku kuwa amarka soo siiya odayaal doqoobaa nacayb uurka buuxiyey niyu ziilan inanta maamushiyo idabsamaanteeda xigmaddiyo awooddiyo kartida ee geliyey iyo waxa taraam la orriya aad u kala dheere macnihiiyo ujeeddada haddaan idiin ogaysiiyo masjid laga addimay duul muslima oo ku soo ururay aqalkii rabbina soo galoo waajib oofinaya argagixisadii weerartiyo siday u eedaysay iyo arxankii ay muujisaan aan cidi iloobayne adren hoggaan aragti wacan ayaa loo aqoonsadaye allahayow islaannimo ku beer waa qof caaqileh soo hanuuni eebbow oo ka yeel addoon amarka kaa qaata marka hadda waddaday hanuunkay ku socotaa haanuu malaynaa waryaara maanay gabadhaas laysku raac inay gabarh fiican tahay ee warka guure ma gaadhin war ma falan tahay mataasaa taasaa guura af taqaana oo hadday af muxuu iska oominaayey war aniguna waxaan ku danay war kalamaanay abdheed ma tihiine maalmahan beledkii arligii oo dhan wardaxaashi ninkeedaa qabsaday nin la yaabayna wuxuu yidhi wardaxaashi ninkeedu dadka sow kama waalin warar sow kuma beerin anna sow ma war doonin wakhti dheer dabadiina warkasaan ku ogaaday inleen waaba nin waalan war werdaxaanshidunsinheegasan warjahayiinagday reer koonfur galbeeda war abwaanqalii faarax ayirna wuxuu yidhi weliyaheenni jamaal kaloo la weydiiyey daraato wardaxaashi ninkeeda waxa uu ku jawaabay waa wasiir alcadaalo wadhafiyo shimbirihii warisumahayaani wayaragni mala'aanayba wargoyin cali xereedho la yaabay jamaal wuxuu yidhi marka uu leeyahay xafiiska ra'yisul wasaarahan soo wacay asagu ma jabaan bu ahaa qofkii soomaaliya waa iman karaaye mise dembi buu isku ogaa war koonfur galbeed war maku haytana madawiine xasan sheekh golaha wasiirada galbeed ashir gadoomiye warmadayow somalilan war uma hayside diiwaangelintii way ka socotaa war naftigaagu gabaasow adigaan war ka hayne berbere waxaa lagu qabanayaa haa layidhi dhoolatus dowladda maraykanku hoggaaminayso oo soddon dawladood ka qaybgelayaan soddonkaasna soomaaliyaa ka mida war dhoolatuska maraykanku ku qabanaya somalilan shaki weyn baanu ka qabnaa sababtoo ah soomaali weyn buu ku soo daray midnimana waa tii lagu kala tegayo mar hore lagu heshiin waayey aryaadhaha samire cabdullana waxa uu yidhi wada jir waa la diidayo waa nin walba yawaayihiisa wada jir waa la diidayo waa nin walba yawaayihiis war kalemaanay dowladda soomaalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warkalemaanay war ma haysiine bishaaraan idin hayaa bilkayrdha aroos wadareed maa jiro war meelay uga dhegan tahay boysaskii arigooda shabaabku gumaaday ayaan dhoweed lotari maa soo baxay wareedhaa dad falanaa tiina hana wareerinine taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa ayaa arigoodii arig ka badan guddoonsiiyey wuxuuna yidhi ciidanka xoogga dalkaa idinkugu deeqay war jenaraal daawyare maadan dhehlid marka war qoysaska ariga la siiyey ma dheheen galladdaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay aryaadhaha adduunyada waa ayaanba ayaanaa la yiri maanta waa xijaabtoo tii alla u timid fanaankii allaha u naxariistay maxamuud xaaji cali gaaywarow la dhihi jira wuxuuna ku xijaabtay gaaywarow naftirkeeroo shabeellada hoose ku taalla hadda ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii jinna inuu ka waraabsho war allaha u naxariisto fanaankay waxaan ku xasuustaa gacaaladaydii gacaaladaydii gacaladaydii hay gowracdii gartaa u daaya fariimaha si iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intuu barnaamijka wada ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan keyse intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doonna saaxiib yaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo mana boqobtigeedo moogtihin barbaarteenu beexaya xaraashma nafadaad midashnoodeen qurbadool ku jirmaa nafadaad midashnoodeen sanbadgool ku jira maaha macdan buur ku sheekaala cilmiga in badan heere nafadaad bilashmoode golbadgool ku jira maaha nafadaad bilashmoode golbadgool ku jira maaha

waa ayayda garanto waxaanahay buqaansooco keligay adaanbooy haddii aanba hordiiqo keligay adaanbooy haddii aanba hordiiqo waaqayayda garanto waxaanahay buqaansooco baaqayayla garan doona waxaan ahay bukaan socode queda ilahay bukaansoon baaqayayla garan doonan waxaanahay bukaansoon iyo xoog leh iyo baawad lagu faaro bukasiyo nafoodiyo idleel hawlku bogan waay barfad iyo anaa iyo baawad lagu iyo anaa lagu faaro

waaqayayla garan doonan waxaan ahay buqaan soocoode weligay haddaan mooyo haddii aan baroor diiqo weligay haddaan mooyo haddii aan baroor diiqo waaqayayla garan doonan waxaan ahay buqaan dhaqayayla garandoon waxaanahay bukaan sooco